alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wala alxamdu lilaahi rab alcaalamiin alxamdu amaan lilaahi alluu u sugnaaday allihii rabi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wasala allahu alla ha u naxariisto calaa sayidinaa sayidkanaga muxamedin muxamed alla ha u naxariisto annabiyi ee nabiga ahaa ee ahaa wa aalihi aalkiisana allah u naxariisto aalkii aaahiriina aahiriinta ahaa wa asxaabihi asxaabtiisana allah u naxariisto ajmaciina dhammaantood qaala alqaadi qaadigii wuxuu yidhi abuu shujaaciin abuu shujaac kunyadiisa ay ahayd axmed axmedu axmed ahaa axmedkii ibnu lxusayni ina xusayn xusaynha ibnu axmeda alisfahaaniyu raximahu llahu tacaala sa'alanii bacdu lasdiqaa'i sidaan u ballansanayn dacaawa kitaabkii ee gaayatu taqhriib ama abu shujaac inaan bilowno ayay ahayd isagii bilowgiisii weeye mu'alifkii kitaabka lahaa ilaah ayuu ku mahadinayaa kadibna rasuulka iyo asxaabtiisa iyo aalka ayuu ku sallina calayhi salaatu wasalaam wuxuu raaciyey sababkii kitaabka inuu allifo ku kallifay kitaabka inuu qoro musanifka maxaa ku kallifay iskama uusan maagine dad saaxiibbadiisaa ayaa waxay weydiisteen islamarkaana garanaya ahal inuu u yahay kitaabka inuu allifo kitaab mukhtasar ahoo fiqhi ah islamarkaana madhabka shaaficiga ah inuu u allifo arrinkoodii ayuu yeelay kitaabka yar ayuu allifay kitaabkani ee lafdi ahaan iyo alfaaddiisa way yar tahay laakiin axkaam badan ayuu musanifka ku qoray raxmatullaahi calayhi waa arki doonaa qaala alqaadii qaadigii wuxuu yidhi abuu shujaacin ahaa axmedu axmed ahaa axmedkii ibnu lxusayni ina xusayn ahaa ibnu axmeda ina axmed ahaa alisfahaaniyu isfahaan loo nisbeeyey magaalo iraan ku taallo weeye raximahu llahu tacaala allaha u naxariistee sa'alanii waxay u weydiisteen bacdu lasdiqaa'i saaxiibada qaarkooda waxay u weydiisteen xafidahum ullaahu allah ha ilaaliyo saaxiibadaasi tacaalaa sarreeye an acmala inaan sameeyo mukhtasaran kitaab la gaabiyey mukhtasarka oo filfiqhi fiqhi dhexdii ku sugan calaa madhabi limaami imaam madhabkii fiqhiga oo calaa madhabi limaami imaam madhabkii dushii ku sugan imaamkii ashaaficiyi shaafici ahaa raximahu llahu tacaala raxmatullaahi ilaah naxariistii tacaala sarreeye calayhi shaafici dushii ha ahaato wa ridwaanuhu raadi ahaanshihiisana dushii ha ahaato kitaabka oo fii gaayat alikhtisaari wa nihaayat aliijaaz haaya iyo nihaaya waa isku macna ikhtisaar iyo iijaazna waa isku macno marka lafdiga wuxuu soo celceliyey alfaad mutaraadifa ayuu u isticmaalay laakiin waa isku macna kitaabka oo fii gaayat alikhtisaari gaabin dabayaaqadeeda ku sugan ee meel dambo loo sii gaabiyo ayaan jirin wa nihaayat aliijaazi gaabin iyo yareen meesha u dambaysa ku sugan liyaqruba si uu ugu dhowaado cala almutacalimi sababka loo gaabinaya muxuu yahay wadaalika gaabintaana xaasilun waxay ku dhici liyaqruba si uu u dhowaado cala almutacalimi qofka baranayo darsuhu darsigiisa si uu u dhowaa akhrisniisa maa fasaadsan waayahay liyaqruba si uu u dhowaado cala almutacalimi qofka baranaya kitaabka darsuhu akhrisashadiisa si ay ugu dhawaato wayashula uu u sahlanaado cala almubtadi'i ruuxii markaa bilowday kitaabka xifduhu xifdintiisa kor uu ka qabta si ay ugu sahlanaato wa an akfura inaan badiyo ayay i weydiisteen fiihi kitaabka dhexdii min ataqsiimaati qeybaha inaan ku badiyo fusuusha iyo aqsaamta inaan ku badiyo iyo waxasri xasri alkhisaali arrimaha koobitaankooda shuruud iyo arkaan iyo wixii quyuud ahaa iyo inaan ku koobo arrinkaana aan ku badiyo fa ajabtu waan aqbalay hu saaxiibkii ayaan aqbalay ilaa daalika dalabkiisa ayaan aqbalay daaliban xaalaan ahay mid dalbayo lithawaabi thawaab ka dalbayo rabbi raagiban rajaynaya ilallaahi alla rajaynaya tacaalaa sarreeye fi tawfiiqi waafajin lisawaabi sida wanaagsan i waafajiyo ka rajaynayo inahu alle calaa maa yashaau wax alla wuxuu doono qadiirun mid karaya weeye wa bicibaadihi addoommihiina latiifun mid u naxariisanayo khabiirun arrinkooda og weeyaan ee niyadooda iyo sida ay tahay kitaabu dahaarati hada maxaluh halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka kitaabka maqsadku u alifay muxuu ahaa kitaabu dahaara ilaa aakhirihi insha allahu tacaala sida aan arki doonno waxaa jira bini aadamka acmaasha uu qabto laba qayb ayaa loo qaybiyaa labadaa qayb waxa weeyaan mucaamala maca alkhaaliq iyo mucaamala maca alkhalqi shaqada bini aadamka u qabtaa waa labadaas mucaamala maca alkhaaliq allihiisa inuu la mucaamaloonayo subxaanahu wa tacaala iyo makhluuqa inuu la mucaamaloonayo makhluuqa mucaamaladiisa xataa naftiisaa soo geli waa yahay mucaamala maca alkhaaliq ilaah lala mucaamaloodo waa cibaadaadka iyo waxyaabaha alla uu kaa reebood ka tagto iyo ma'muuraadka ood samayso iyo arrimahaasi weeye mucaamala maca alkhalqina waa waxyaabaha nafciga uu ku sugan yahay ama durka uu ku sugan yahayeed khalqiga ku samayso ama aad u samayso ama adigu naftaadaba aada samaysato waa yahay mucaamala maca alkhaaliq rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xasriyey waxyaabaha acmaalu ljawaarixa la yidhaahdo xadiidu cumar binu khadaab radia allaahu canhu arkaan lislaam arkaanta islaamku inay shan tahay shahaadateynka oo lagu dhawaaqo salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka waka shantaa wey shanta mucaamalatu maca khaaliqa oo muxuu ahaa alafcaal loo yaqaano afcaalu ljawaarix fuqahaau lmuslimiin marka ta'liifaadkooda ay qorayaan shantaas rukni rukniga ugu horeeya ee rukni tawxiid ama ruknu ruknulcaqiida kama hadlaan waa haaliban sida badan qaar waxoogaa ku dara way jiraan laakiin haaliban fuqahaau lmuslimiin kutubtooda fiqhiga markay ay alifayaan rukniga arkaanulislaam u horeeyay ee towxiidka kuma daraan sababka waxa weeyaan ruknigaasi fanni gaar ahaaneed iyo ta'liifaad gaar ahaaneed ayuu leeyahay iyo kutub gaar ahaaneed oo loo raadsado kutubulcaqiida ayaa loo raadsadaa waxa ay ka hadlaan mucaamalatul eh, mucaamalatlaahi marka ay ka hadlayaan ama mucaamalatu mari maca khaaliqihi ruuxa allihiisa marka uu la mucaamaloonayo afcaasha ay ka hadlayaan salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka afartaa rugni bay ka hadlaan afartaa ruknina salaadda ayay u hormariyaan zakaday ku xijiyaan soomka xajka waa siduu rasuulka u taxay calayhi salaatu wasalaam fii akari axaadiiihi qaar soomka iyo xajka istabamarinayo way jiraan waayahay mualifkeennana sidaa unbuu raacay oo afartaa rukni ayuu ka hadlay arkaanulislaam sidaa unbuna u kala hormariyey waayahay mucaamalatulmarci maca khaaliqihi marka ay mu'alifiinta ka hadlaan oo ay dhammeeyaan kadib ayaa waxay ka hadlaan mucaamalatu lmakhluuq ruuxa inuu makhluuqa la mucaamaloodo sababkana waxa weeyaan labada mucaamalo dee waxaa fadli badan sharaf badan qiimo badan mucaamalada alla lala samaynayo cibaadaadka ayaa fadli badan waayo ruuxa bini aadamka ah xikmadii adduunyada loo keenaaba waxay ahayd allihiisa inuu caabudo cibaadadaa wixii aan ahayn taabic waxay u yihiin cibaadada ama kaalma waxay u yihiin cibaadadaasi oo ruuxa si adduunyada uu u sii joogo wuxuu cuno iyo wuxuu cabbo iyo guur iyo arrimo noocaas ah waxay kaalmaynayaan oo ay taageerayaan oo keli cibaadadii adduunyada loo keenay oo alla waxaan cibaadada u adeegaynin oo dhanna mamnuuc buu noqonayaa waa yahay maadaama xikmadii bini aadamka adduunyada loo keenay ay ahayd cibaadadaasi ayay waxay horumariyaan cibaadaadkaas ama mucaamaladaas alla lala samaynayo subxaanahu wa tacaala salaadda ayayna ka bilaabaan ilaa xajka haddaba salaadda intaayaan ka warramin ayaa waxay ka hormariyaan tahaaro qaadasho iyo maxaa lagu tahaaro qaadanaya iyo tahaarada arkaanta ay leedahay maxay tahay iyo waxa laga tahaaro qaadanaya muxuu yahay arrimo noocaasay ka hadlayaan sababkana waxa weeyaan dee tahaaro la-aan salaadi asixi mayso oo salaada furaheeda waa tahaara tahaaro la-aanna salaad asixi mayso ka salaada waxaa ka horeeya ahaara in la helo waayahay ahaaradaas maadaama salaada ay ku xiran tahay ayay ka hadlayaan oy horumarinayaan qaabka ahaarada ay uga hadlayaanna waxay ka hadlayaan maxaa lagu ahaaro qaadan karaa maxaa laga ahaara qaataa arrimahaasay ka hadlayaan waxayna u qaybiyaan dahaarada ka hadalkeeda saddex qayb maqaasid iyo wasaail iyo wasaa'ilulwasaail maqaasid yacnii dahaarada danta laga leeyahay maxay tahay iyo wasaa'il dantaasi wax ku gaarsiinayo oo aada u sii mari iyo wasaa'ilulwasaa'il kaa danta ku gaarsiinaya laftiisa wax ku sii gaarsiinayo saddexdaa qeyb ayay ka hadlaan maqaasid waxay u yaqaanaan afar arrimood weyse qaadashada qabayska nijaasadiioo la iska zuuliyo iyo haragiioo la megdiyo la dabqiyo alwuduu'u muxuu ahaa waalghuslu watayamumu wa isaalat nijaasa afartaasay u yaqaanaan waa yahay afartaa maxaa ku gaarsiinaya afar arrimoodaa ku gaarsiiya wasaa'il noqonaya afarta arrimood ku gaarsiinaya waxa weeyaan almaau wturaabu wlxajaru wadabqu ama wdaabiqu biyo waa lagu dahaaro qaataa oo dahaarada ay ku gaarsiinayaan carana dahaaro way ku gaarsiin dhagax iyo wixii lamidoo lagu istinjoonayana dahaarada way ku gaarsiinayaan waxa wax lagu megdiyo neef baa baktiyey sheegi doona musanifkaa soo wada haragiisa inta la megdiyo daahir inuu noqdaa bannaan waxa wax lagu megdinaya haraggaa lagu megdinayaana waa shaygii ku gaarsiinaya maqsadkii afartaana wasaa'il ayay u yaqaanaan wasaa'ilul wasaa'ilna waxay u yaqaanaan ijtihaad iyo weel yacnii biyaha weelaad ku soo qaadani mar mar waxaad dhici kartaa biyihii kuwii daahirka ahaa iyo kuwa aan daahir ahayn inaad kala garan wey isku darsamaan ijtihaad baad samayni oo biyahan ma daahirba ma aha miya ma kuwaana daahira ijtihaad ijtihaadka eh, iyo weelkii aad biyaha ku soo qaadanaysa labadaa arrimoodna waxay u yaqaanaan wasaa'il lwasaa'il alijtihaadu walilaaw waa yahay musanifkeennana intaasuu doonayaa kitaabu dahaara inuu uga hadlo wuxuu ka hadlayaa eh, wixii laga dahaaro qaadanayo nijaasadii iyo muxuu ahaa xadadkii iyo wixii lagu dahaaro qaadanaya weysada ee biyaha iyo muxuu carada iyo waxyaabahaasi iyo waxyaabaha lagu dahaaro qaadanaya wixii loo sii marayay oo ijtihaadkii iyo weelkii arrimo noocaasuu rabaa inuu ka hadlo insha allahu tacala waa arki doonnaa kitaabu ahaarati ahaara ayuu kitaab yahay almiyaahu biyaha allatii biyihii yajuusu uu bannaan yahay bihaa biyaha sababkooda atadhiiru ahaaro qaadasha sabcu miyaahin toddoba biyo wey biyaha in lagu dahaaro qaato ay bannaan tahay waa toddoba biyood toddobadaa biyood xaqiiqa ahaan waa laba biyo oo keli ah haddii hor loo sii raacana hal biyo ayay isugu imaanayaan labada biyo waa wax cirka ka yimi biyo cirka ka yimi iyo biyo dhulka ka soo baxay labadaa qayb wey biyo saddexaad ma jiraan laakiin biyihii cirka ka yimid iyo kuway dhulku qaybinayaayo badda iyo ilaha iyo webiyaasha iyo waxaasu kala qaybinaya kuwa cerkanka imaanaya laftooda kuwa caadi usoo da-ay iyo kuwa barafahoo dhagxan ahaa iyo kuwa markay dhulka yimaadeen fariistay iyo waxaasu rabaa inuu uqaybiyo laakiin waa biyo cirka ka yimid iyo kuwa dhulka ka yimid almiyaahu biyo allatii biyihii yajuusu uu bannaan yahay bihaa biyaha adtadhiiru ku dahaara qaadasha sabcu miyaahin toddoba biyo wey maa u samaay samada biyaheeda cirka biyihii ka yimid roobka caadiguu ku wadaa iyo wamaau lbaxri badda biyaheeda wamaau nahri webiga biyihiisa wamaa ul bi'ri ceelka biyihiisa wamaa ul cayni isha biyaheeda wamaau thalji biyaha fadhiyo wamaa wamaaulbaradi biyihii fadhiistay berad iyo alaj waxay ka leeyihiin alajku waa biyaha iyagoo fadhiya cirka ka yimid iyagoo dhagxanay cirka ka soo de-een dhulka markay yimaadeen ay dhalaaleen beredna biyihii dhulka markay yimaadeen ay fadhiisteen oo markii hore biyo caadi ayay ku imaadeen markay dhulka yimaadeen ay fadhiisteen ama ma ahee roob de-ena ma ahan qabow ayaa jira habeenkii markii la barya subxi waaga hadduu barya geedaha dushooda iyo cawska dushiisa iyo biyo loogu yimi biyahaasi xaggay ka yimaadeen baaulberad kuba uu leeyahay kuwaas wey marka xaqiiqa ahaanna cirka ayay ka yimaadeen biyahaasi ama dhulka ayay ka soo baxeen kaba baxsana barad ra'da marka la fadxiyo wey haddii ra'da la reebo barradun la yidhaahdo qabowga ruuxa qabowga uu dareemayo miaal salaada subax markaad usoo toosi qabowga aad dareemi ayaa baradun la yidhaahdaaye biyo lama yidhaahdo bardi ee barad oo rada ay fadxisan tahay weeye biyaha ee muxuu ahaa waaga markuu beryo loogu imaanayo geedaha dushooda ama biyaha markay soo da'aan kadib fariisto fiiha min baradin aayad qur-aan ahayd fiiha min baradin barad biyuuha ayuu ka hadlayay rabbi subxaana wa tacaala uma almiyaahu biyaha calaa arbacati aqsaamin afar qeyb weeye biyihii markay eh, biyo yihiin ku dahaaro qaadashada lagu dahaaro qaadanayo ayay haddana afar qeyb ugu qaybsamayaan qaar lagu dahaaro qaadanayo wax dhibaatana ayaan ka jirin dahaaro qaadashadooda iyo qaar lagu dahaaro qaadan karo laakiin karaahiye ah siduu musanifka ku wado ee eh, shaaficiyada intooda badanna ay wadaan inkastuu dacfi ku jiro waa yahay iyo qaar daahir sidooda u ah laakiin aan lagu dahaaro qaadan karin iyo qaar nijaasa ah saddexdaqeebafartaa qeeba yuu rabaa inuu qaybiyo uma almiyaahu biyaha calaa arbacati aqsaamin afar qayb dushooda ayay ku sugan yihiin daahirun biyo daahira naftooda ay daahir u yihiin muahirun waxayna ahirayaan mutahirun waxna ahirayo ayagu waa daahir waxna waa dahirayaan hayru makruuhin isticmaalkoodana lama karaahiyeysanin oo in la isticmaalaa waa mubaax wa huwa kuwaasi almaau biyo weeye almutlaqu biyonimada ku taagan almutlaqu waxaa loo jeedaa biyaha ee tilmaan gaar ahaaneed aan la raacinin biyonimo lagu sheegay ama haddii tilmaan gaar ahaaneed la raaciyana tilmaantaasi ayaan laasim ahayn oo tilmaantaasi marmar waa laga daayini karaya miaal biyo caadi ah biyahan oo kale dee biyo unbaad leedahay magac kaloo ay leeyihiin lama arko waxaa laga yaabaa fii bacdi alaxyaan magac kale in loo raaciyo laakiin magaca kale usan laazim ahayn oo laga tegi karo sida maaulbi'ri ceelka biyihii maaunahri webiga biyihiis he webiga biyihiisii webi baad ku sheegtay laakiin inaad mar walba ku sheegtaa laazim ma aha maaun waa iska dhihi karta mutlaq sida ayuu u jeedaa waa biyaha biyanimo lagu itlaaqi karayo wahuwa maau biyo weeye almutlaqu biyanimadooda la ilaaqay wa biyo aahira mutahirun haddana wax ahirayo iyagu waa aahir waana lagu dahaaro qaadan kara waxbaa dahirayaan makruuhun isticmaalkoodana la karaahiyeystayo oo la nacay wa huwa kuwaasi almaau biyo weeye almushamasu ee la qoraxeeyey biyo qoraxda inta la dhigay qorax ku kululaaday ayagoo kulul inaad ku weysaysato ama aad ku qabaysataa waa karaahiyo sidaa ayuu ku wadaa musanifku waa yahay xadiiu daciif ah ayuu cuskanayaa shaaficiyada intooda badan furuucdoodana sida ayay qoraan laakiin raajixu biyahaasi haddii dhib ibia ay keenayaan dhib dhakhtarnimo haddii ay keenayaan waxay ku cileeyaan baras bay keenaan iyo wax lamida ah. haddii dee dhakhtar lagu kalsoon yahay uu yidhaahdo biyahan baras bay keenayaan isticmaalkooda xaaraan buu noqonaya karaahima noqonaya xaaraan buu noqoni waayo naftaada inaad disho ama cudurro aad usoo jiiddo xaaraam wey wax la ogol yahay maaha haddii loo malaynayo dhibaato inay keenayaanna karaahiyay noqonayaan waa arrin dhakhtar ku saabsan haddiise aan la hubin biyahan inay dhibaato keenayaan hee karaahina maaha xaaraamna maahe biyihii eh, mutlaq aha ayay la mid yihiin wax muxuu ahaa adilo ku soo aroortay oo saxiix ah isla markaa loo cuskan karo karaahiyadoodana ma jiro arrinka dibiga un in loo cuskado mooye wahuwa biyaha almaau biyo weeye almushamasu la qorraxeeyey weliba weel jiidmayo lagu qorxeeyey yacni weel haddii dubbo lagu dhufto aan jabayninee diisbayo sida macdanta oo kale macdanka oo kale wakaa wa daahirun biyo daahira oo hayru mudahirin aan waxba dahiraynin waa qaybkii saddexaad wahuwa kuwa almaau biyo weeye almustacmalu la isticmaalay biyo hortaada lagu weysaystay oo qof intuu ku weysaystay ayuu meel ku hooriyey biyihii ka qulquluu meel ku hooriyey mar labaad kuwa weysaysan kartid biyaha mustacmal ayay noqdeen sida ayuu u jeedaa khilaafna waa jira walmutaayiru iyo kuwii ku doorsoomay bimaa wixii khaaladahu ku darsaday min adaahiraati waxyaaba aahira xaal u yahay yani biyo laftooda aahir waa waxbana aan dahiraynin mustacmal waa qayb qayb labaad baa jirtaayo biyihii wax daahire ayay ku darsameen daahirkan ku darsame laazim uusan ahayn inuu ku darsamo waa laga ilaalin kari isla markaa shaygan ku darsade iyo biyahana lama kala sooci karo shuruudaasaa loo shardiri awalan biyahan shay daahire ayaa ku darsamayoo bedele shaygan ku darsaday ee bedelena wax laasima ay ahayd ee inuu ku darsamaa ma uusan ahayn waa laga ilaalin kari wax laga sooci karana ma aha sida dee biyihi shaah lagu kariya caleenshahad ku dartay waa karisay waa isbedeleen shah bay noqdeen dee mutlaqnimadiiba way ka baxeen soo maaha biyaha waa daahir waa la cabayaa waa muxuu ahaa meeshay kaa gaaraan nijaasa maaha waa daahir laakiin laguma weyse qaadan karo shaha iisoo qabooji aan ku weyse qaata wax jira maaha aha waayahay biyahaasi waxaa bedelay shay daahira caleenta daahir bay ahayd isla markaa in laga ilaaliyo way suuroobi karta in laga ilaaliyo inay suuroobi kartaa waxaa lagu ixtiraazaya geed biyahaba ku dhex yaallo biyihii geed baa ku dhex yaallaa geedkii baa bedeli hee geedkay biyaha ma kala ilaalin karta wuuba ku dhex yaallay ama biyaha waa qulqulayeene meeshii ay marayeen yaa waxaa ku yaallaa wax midib leh islamarkaana daahir ah sida dhagax midib loo kale biyihii markii ay mareen midibkiibaa bedelmay meeshan ay marayeen shaygii ku jira ayaana bedelay hee kaa wax laga ilaalin kara muusan ahayn kaasoo kale waxa ka dhibi maayo ee shay daahir ah islamarkaa laga ilaalin kare ayaa bedelay oo biyanimadii ka qaaday labana kala miri karo laba kala miri karo waxaa ku baxaya biyaha waxaa ku darsamaya hadduu subag yahay saliid ama subagaad ku dartay hee subag iyo biyo maba isku darsamayaan subagii gooni baad uga sooci karta biyihiina gooni kaasi dhib ma leh ee inay isku qasbi karaan sida caleynta iyo biyahoo kale markaa weye markaa dahuurnimada uu ka saarayo wamaaun biyo weeye walmutaayiru kii ku doorsaday bimaa shay khaaladahu ku darsamay min aaahiraati waxyaaba aahiraad xaal uu yahay wa maaun qeybta afraad maaun biyo weeye najisun ay nijaasoobay wa huwa kuwaasi alladii kuwii weeye xallat ay ku dhacday fiihi dhexdiisa najaasatu nijaasa ku dhacday walxaal huwa biyuhu duuna alqolotayni laba qolotayn ay ka yar yihiin yacnii biyihii qolotayn ka yar ayay nijaase ku dhacday ow kaana waxay ahaayeen biyuhu qollataynay qollatayn ayay ahaayeenoo fatahayaroo waa isbedeleen urtoodii iyo midibkoodii iyo dhadhankoodii ayaa isbedelay markii hore waaba badnaayeen laakiin nijaasaa bedeshay khalaas waa nijaasoobeen walqullataani qullataanka hamsu miati rilin shan boqoloo rodol weeye baqdaadiyiin rodolkii baqdaadi loo nisbeeyey reer baqdaad wixii ay rodol ahaan wax ugu qiyaasan jireen shan boqoloo rodol ah weeye taqriiban suura dhoweyn ayuuna shan boqol ku yahay oo yacni hadduu hal ridl iyo laba ridli iyo dhiman yahay dhib male sida ayuu u jeedaa taqriiban fil asaxi asaxnimo hoosta wuxuu qorayaa kilomitr ahaan marka eh, waxaan ujeedaa eh, litar ahaan marka la eego boqol iyo sagaashan litar meelahaasuu noqonayaa boqol iyo sagaashan litar ah, laba boqoloo litar meelaha hal fuusta faslun wajuluudu lmaytati tadhuru bidabqi wa juluudulmaytati bakhtiga haragii tadhuru daahir bay noqoni bidibaaqi megdin ayay daahir ku noqoni ilaa jildalkalbi eyga haraggiisa mooye iyo walkhinsiiri doofaar haraggii iyo wamaa wixii tawallada dhashay minhumaa doofaar iyo ay dhexdooda ka dhashay oo min axadihimaa ama midkooda uu dhalay wacadmulmaytati bakhtiga laftiisa iyo wa shacruhaa tinteeda najisu nijaasa weeye ila alaadamiya aadamiga mooye yani wuxuu leeyahy musanifka raxmatullaahi calayhi neef baa baktiyey neefkaasi neef haddii la gowraco oo gowricii sharciga ahaa la gowraco xalaal noqon lahaa ha ahaado ama neef haddii la gowraco xataa xalaal aan noqdeen ha noqdo sida dameer oo kale neefkaa baktiya haragiisa haddii la megdiyo daahiru noqonaya haraggii waad megdisay megdintana waxa weeye waxyaabaha fadalaadka ayaad ka saariyo haragga dhankuu neefka kaga dheganaa wax alle wixii hilib iyo ziyaado ahaa ayaad ka saari dhankii korena haraggii ayaad ka saari haraggaasi daahir buu noqday oo muxuu ah nijaasanimadii wuu ka baxay waa yahay waxaan daahir noqonaynin buu yidhi musanifka doofaar iyo ey haraggooda harag doofaar daahir ma noqonayo harag eyna daahir ma noqonayo si kasta haddii loo magdiyo ayagu waxay iska dhaleen doofaar iyo ey waxay iska dhaleenna hariggiisa daahir noqon maayo doofaar ama ey xayawaan daahira wixii uu ka dhalayna daahir ma noqonayo sida ayuu u jeedaa musanifka waa annagii soo ishaaraye eyga nijaasanimadiisa adila loo hayaa laakiin doofaar nijaasanimadiisa oo ey la waafajinayo adilo waadixe ma jirto waka imaamu nawowi kitaabkiisa ee majmuuc raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay doofaar nijaasadiisu inay muqallado tahay ee ey ay la mid tahay wax daliilo loo hayo lama arko nijaasadiisu xayawaanka caadiga nijaasadiisay la mid tahay wajuluudtaa waa mid tan labaad baktiga hilibkiisa xaaraam weeye waa la yaqaanaa hilibkiisa xaaraam ha ahaadee nijaasana weeye oo haddii uu ku taabto inaad iska dhaqdaa waajiba waxaa lamid ee eh laftiisa iyo timihiisa iyo waxoo dhan nijaaso weeye sida ayuu u jeedaa wa juluudulmaytati baktiga haragiisa tadhuru wuxuu ku daahir noqoni bidibaaqi megdin la megdiyo ilaa jildal kalbi eyga haragii mooye iyo walkhinsiiri doofaar haragii iyo wamaa wixii tawallada dhashay minhumaa ey iyo doofaar xaggooda ka dhashay dhexdooda ka dhashay ow min axadihimaa ama midkoodo ayaa dhalay wa cadlulmaytati baktiga laftiisa iyo wa shacruhaa tinteeda najisu nijaaso weeye ilal aadamiya aadamiga mooye oo bani aadam dee hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay labadaba daahir weeye faslun walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi isticmaalu awaani dahabi waalfidati dahab iyo fida weelashooda isticmaalkooda ma bannaana wayajuusu isticmaalu gayrihima halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka wasaa'ilu lwasaa'il waxaan ku sheegnay laba arrimood alawaani walijtihaad awaanida weelasha iyo ijtihaadka weelasha loo isticmaali karayo biyo weyse ama biyo qabaysa inaad ku shubato ama isticmaalka caadigae kaleba aad u isticmaal waxaad ku cunto waxaad ku cabto weelashaasi ma weeloo dhan ayaa bannaan inaad isticmaasho maye weeloo dhan ma bannaanee dahab iyo fida weel laga sameeyey isticmaalkii ma bannaano inaad weyse iyo qabays u isticmaasho ma bannaano cunid iyo cabitaan inaad u isticmaasho ma bannaano itikaada xataa ma banaano inaad samaysataba oo weel dahab ka samaysan guriga aad dhigato ama weel fida ka samaysanee qalin ka samaysan guriga aad dhigato xaaraam weeye wax la ogol yahay ma aha waana mamnuuc waa yahay amaa dahab iyo fido waxa ka soo haray weelasha kale si kasta ha u quruxsanaadaan oo ha u wanaagsanaadeen jaais wey waa bannaan yahay warka walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi dahabka weelashiisa isticmaalkooda iyo walfidati fido weelasheeda isticmaalkeeda ma banaano walaa yjuzu wayajuuzu waxaa bannaan isticmaalu hayrihimaa dahab iyo fido waxaan ahayn isticmaalkii waa bannaan yahay <coughs> oo bilalawaanii weelasha ah yacnii dhagxan wan wanaagsan oo badda laga soo bixiyey iyo wax lamida iyo weelashooda in la isticmaalaa jaa'is wey waa bannaan yahay faslun wasiwaaku mustaxabun fii kulli xaalin ee weysuu rabaa inuu ka hadlo weysada intuusan ka hadlin muqadamaadka weysada waxaa ka mid ah ruuxa inuu cadaydo oo muxuu ahaa ilkihiisa daahiriyo cadaydo oo maaragtay caday mariyo cadaygaas iyo wakhtiguu sunnaha yahay iyo awqaadda sunnanimadiisa ay sii daran tahay iyo wakhti uusan sunno ahayn haddii ay jirto iyo arrimahaasuu rabaa inuu ka hadlo wa siwaaku cadaygu mustaxabun waa la sunneeyey fii kulli xaalin mar kasta waa la sunneeyey ilaa bacda azawaali lisaa'imi yacni wuxuu leeyahay caday horta ruuxa inuu cadaydo oo ilkihiisa uu daahiriye cadaydo awqaadoo dhan waa u sunna habeen iyo maalin ee masaajid ha ku jiro ha ka baxsanaado jid ha socdo meeshuu doonaa ha joogo waa sunna awqaadoo idil waqti ay karaahi tahayna ma jiro alla ilaahay wuxuu ka soo reebay musanifka qofka sooman qoraxda marka ee bartanka ka zuushee duhur la tukado wixii ka dambeeyo inuu cadaydaa uma fiicno inuusan cadayanin ayaa fiican sida ayuu u wadaa arrinkaana wuxuu u deliishanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu sheegay la khaluufa fami saa'imi atyabu cind allahi min riixi lmiski khaluuf waxa la yidhaahdo oo qofka sooman afkiisa ka soo baxayo waa udgoon yahay ilahay agtiisa waa ku udgoon yahay oo khaluufku muxuu yahay khaluufka tafsiirkiisa ayaa mukhtalaf oo la isku khilaafsan yahay shaaficiyada sida ay ku fasirayaan khaluufka waa luunka afka ka fuulayo oo ruuxa afka qallafka gaajada iyo oonka dartiisa qallafka afka ka fuulaya iyo isbeddelka afkiisa soke ka muuqanaya iyo waxyaabahaasi ayaa ilaah agtiisa ku udgoon wax wanaagsanna ah marka waxaa inuusan zuulinin ayaa fiican ilaa isbeddelka afka ku dhacayo soonka dartii bacda zawaal ayuu dhacaa qabla zawaal dee saxuurtii waxbaa kugu dhowaa iska ladan tahay ee bacda zawaal weeye markaa uu khaluufka suuroobayo marka inaan la zuulinine sidiisa lagu daayaa fiican oo aan la cadayin sidaa ayay u wadaan bacdu aimo waxay leeyihiin khaluuf waxaa la yidhaahdaa suudha caloosha kasoo soo dhex bixi oo calooshu marka ay marato cuntada meeshii ay fadhiisan jirtay tegi jirtay markii ay marato cunto la-aan ay noqoto suur waxaa soo bixi waxoogaa isbedel ah suurtaa isbedeshay ee ka soo bixi afka kana timid hoos iyo caloosha hoose kaasaa khaluuf la yidhaahdaa kaa haddii afka la cadayo iyo haddaan la cadayin isku si weeyaanoo isma bedelayso waxa keenayaba afkan soke maba ahay waa wax xudunta iyo meesha macidada ka imaanayo waayahay marka kaas maadaama caday uusan bedelaynin hee cadayga mar walba sunno wey xataa bacda zawaal sunno wey wasiwaaku cadaygu mustaxabun waa la sunneeyey fii kulli xaalin mar kasta ayaa la sunneeyey ilaa bacda zawaali qoraxda zuulideeda gadaasheeda mooye oo lisaaimikiisoona u sugna wasiwaaku cadaygu mustaxabun waa la sunneeyey fii kulli xaalin xaalo kastaa la sunneeyey ilaa bacda zawaali zuulid gadaasheedoon la sunaynin mooye oo lisaa'imi kan soome u sugan kan sooman u wa huwa cadaygu fii alaaati mawaadica saddex meel dhaxdooda ayuu ashadu daran yahay istixbaaban min jihati sunna saddex jeer ayuu sunnaha cadayga sii xoog badan yahay cinda tahayuri lfami afka isbedelkii agtii min asmin aamus dartii ula isla bedelay iyo wahayrihii aamus waxaan ahayn ayuu isla bedelay wa cinda alqiyaami kasoo toosid min annawmi hurdo laga tooso iyo wa cinda alqiyaami ukicitaan ila salaati salaad loo kaco yacnii cadaygu saddex jeer ayuu si gaar ahaaneed sunnanimadiisa ay u sii xoog badan tahay saddexdaa gaar ahaaneed marka hore waa afka marka uu isbedelo ruuxa afkiisii baa isbedel ku dhacay isbedelkaasi maxaa keena waxyaabaha keena waxaa ka mid ah ruuxa hadduu in badan afka isku hayo afka neeftan gelayso iyo dabeeshan geli way dahirtaa ilaa xad hadduu ruuxa afka isku haayo afkiisa marka dambe waa uraya waa isbedelaya isku haysmada afka la isku hayaa isbedelkeedii waxay yidhahdaa xayawaanaadka maalaayacqilka ah libaaxa ugu afur u badan dhurwaaga waa ugu af udgoon yahay sababka waxa weye eyga mar walba afku kala haya dhurwaagalibaaxana mar walba afku isku haya balhaqado kale marka ay tashbiih ayaa ka hadlayaan yacnii waxay yidhahdaan wajhu in wajhu shabah qariib oo dhow oo dadku ay garan karaan inuu yahay ee inaad laqsi ka dhigto lama rabo waxaa xraal oo kale sida waxaa tidhi zaydun kalasad sayd libaaxuu la mid yahay xageed kaga shabihays af uridaan kaga shabihay hay-ad <laughs> leedahay maxaa dhacay dee xayawaanaadka libaaxa ugu afur badan sababkana afku mar walba isku haya afka kalama qaado inuu yeerayo mooye marka afka in badan haddaad isku hayso afkaadi waa uraya waa yahay ilaa waa meel daboolan moogtahay waxaa kaloo isbedel keeni karayaa dee wax urayo haddii aad cunto toon iyo basal iyo wax lamid a ah haddii aad cunto dee afka waa isbedelaya haddaadan waa dhowaa cadayaninoo saakas waxdii ay kugu dambaysa cadayda oo qadadii iyo waxaada ka cayadayo isbedel buu keenayaa adigu afka isbedel haddii uu ku dhaco inaad cadayataa fiican oo sunna si gaar ah ahladu sunna u yaha waa kow marka labaad hurdo markastoo kasoo toosto markaa soo toostaba waxoogaa caday inaad afka barbariso kuwa noqo hurdada haddaad doonto wax wanaagsan weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu hurdada kasoo toosto dee salaatuleyl ayuu tukan jiray salaatuleylka intuusan tukanin afkiisu wuxuu marin jiray caday oo intuu cadaydoolka kadib ayuu weysaysan jira tukanani jira mar kastoo hurdo ka soo toosto cadaygu sunno gaar ahaaneyd wey saddexaad salaad marka aad tukan rabto oo salaad ayaad u kacday he waxaa fiicaday inaad jeebka ku wadatood waxooga afka marmariso sida aad ku tukato ayaa wanaagsan sida ayuu ujeedaa waka faslu wasiwaaku mustaxabun fi kulli xaalin ila bacda zawaalsaan wahuwa cadaygu siwaaga ashaddu mid daran weeye istixbaaban xagga sunnanimada ayuu daran yahay fii alaaati mawaadica saddex meelood ayuuna ku daran yahay cinda takhayurilfami famka afka isbeddelkiisa agtii min asmin aamus dartii uu isla bedelay aw hayrihi ama aamus waxaan ahayn ayuu isla bedelay wa cinda alqiyaami kicitaan agtiisa ayuu sunnadii daran yahay minanowmi hurdo laga soo kacay iyo wa cinda alqiyaami ukicida ila salaati salaad loo kacayaa agteeda ayay sunnanimadii iyay darantay wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina maxamed